وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا بشيء تسوءك حيقبة وتسور تسوءك حقبة وتسور وفتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمتا سجنت بها وأنت لها محب سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب فتطعم منك ما فيها طعمت تطعم منك ما فيها طعنتا وتعرى إن لبست بها ثيابا وتغشى إن ملابسها خلعتا وتغشى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم داف أخني وتشهد كل يوم داف نخلي كأنك لا تراد لما شهدتا كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن ولن تخلق لتعمرها ولكن تعبرها فجد لما خلقت لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحسن أمر دينك ما استطعت وحسن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخرى كفستا إذا ما أنت في أخرى تفزت فليس بنافع ما نمت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا من الفاني إذا الباقي حرمتا ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا فإنك سوف تبكي إن ضحكتا ومن لك به سرور وأنت رهن وما تدري أتهدى أم غلغتا وما تدري أتهدى أم غلقتا وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا وأخلص في السؤال إذا سألتا وناجي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى بما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه ويفتح بابه لفئن قرعتا فيفتح بابه لك إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرتها ولا تقل ولا تقل الشبا فيه امتهان وفكر كام صغير قد دخلتا وفكر كام صغير قد دفنتا وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك له binafsika low bicaqlika qaad nadartaa binusxika low bificlika qaad nadarta tuqaطicunii cala atafriidi lowman wabitafriidi dahraka qaad qaطacta وبالتفريد دهرك قد قطعت وفي سقري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت وما تدري بحالك حيث شئت وكنت مع السبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نحستا وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد قلته حتى غرقتا كما قد قلته حتى غرقتا ولم أشرب حميا أوم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا وأنت شربتها حتى سكرتا ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملتا وأنت حلالت فيه وأن حملت ولم أنشأ بعسر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تبعت وأنت نشأت فيه ومن تفعت ولقد وقد صاحبت الأعلام كبارا ولم أرك اقتديت بمن تحبت ولم أرك اقتديت بمن صحبت بسم الله الرحمن الرحيم فيقول الناظم رحمه الله تعالى فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك رغبة وتسر وقتا فليست هذه الدنيا أدوية ما أهاني بشيء وح ما أهاني وح إليه ما أين tasuu'uka xiqbatan wakti dheer bay ku murjinaysaa xiqba waa zamanka tawiilkaa zaman dheer bay ku murjinaysaayo wa tasuruka wakta hal waktina way kaa farxinaysaa adduunyada intaad soo noole intay kaa farxisay adduunyo iyo intay ku murjisay maxaa badnaa intay ku murjisay baa badnaa wakti dheer bay ku murjinaysaa hal waktina way kaa farxinaysaa marka adduunyada sidaas waktigaaga ha gelinin meel laga farxo oo aan laga murgoonaynin oo laga duqoobaynin oo laga dhimanaynin oo laga fakrinaynin oo dharkeeda uusan dhammaanaynin nicmadeeda ay zuulaynin waa ilaahay agtiisa waxa yaallo oo jannada ah halkaa u shaqayso marka falaysat haadihi اdunyaa bishayin adduunyadan dadku ay ku wareereenay naftoodu raaciyeen wax macnaay leedahay male tasuu'uka xiqda wakti dheer bay ku murjin watasuruka wakta waktina way kaa farxinaysaa wagaayatuhaa yoolkeeda ugu dambeeya adduunyada gaayaha ugu dambeeyo idaa fakarta fiiha haddaad dhexdeeda ku fakarto adduunya haddaad fiifiiriso gaayaheeda iyo yoolkeeda ugu dambeeya waxaa weeye kafay-ika wey hoos galbeedkaaga wey qalabtii hooska markuu soo gadoomo siduu u degdega sooma arkin hoos galbeedkaasoo kale weeye aw ka xulmika ama riyadaada weeye idaa xalumta markaad riyooto riyo fiican markaad aragto waktigii riyada ay kuhaysay farax baad ku jirtay markaad soo kacday waxba mahaysidba saasoo kale wey adduunyada waa hoos galbeedu harka labadiisa gelin wey soomaalidu tidhaahda gelinka dambena waaba ka degdega badan yahay gelinka hore mar waa aragtay casir haddii la tukado meelay ku dhammaatay mataqaaneen horey u soconayso marka waa hoos galbeedka adduunyada oo soo gadoomay iyo riyo aada riyootay oo subaxdii meel cidlaa ka fadhido haddaa qaayaheeda u fiiriso waqaayatuhaa idaa fakarta fiiha adduunyada qaayaheeda haddii aada fakarto waxaa weeye kafayika hoos galbeedkaagoo kala wey aw ka xulmika riyadaada idaa xalumta markaad riyooto markaa isku wareedinin sujunta fiiha sujintu sujinta biha waa lagugu xabsiyey xabsi baa adduunyada lagaaga dhigo oo lagugu xiray wa anta laha muxibun adiguna waad jecesh xabsigeedii weeye meel lagugu xabsiyey oo aada jeceshahay wey fakayfa tuxibu see baad u jeceshahay maa fiihi sujinta meel adig lagugu xibsiiyey oo xabsi lagaaga dhigay see u jeceshahay weli ma aragtay qof xabsi la geliyey eliyo xabsigii waa kuu dhammaaday soo baxaydi xabsigi maya xabsigaanan jeclay inaan ka joogo arkaysid adduunyada waa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir xabsi bay kugu tahay oo maxay kaa xabsinaysaa adduunyada nicmadii ilaahay bay kaa haysaa jannadii iyo naxariista ilahay ilahay wuxuu diyaariyey adduunyadaana kuu diidan caawa haddaad dhimato naxariista ilahay baa utageysaa goormo wey a markaad mu'min khaalisa tahay wey ilahay kaa raaliyahay wey marka adduunyadu waa sijnu lmu'min wax marka laysku daariyo maba ahan oo xabsi waayaba sujinta biha waa lagugu xabsiyey wa anta laha muxibun adiguna waabad jeceshahay xabsigaanaad jeceshahay fakayfa tuxibu see baad u jeclaanaysaa maa fiihi sujinta meel lagugu sijniyey see baad u jeclaanaysaa adduunyada cuntada aad ka cunta see yeelaysaa cuntada aad adduunka aad ku cunayso baastada iyo bariidka iyo maxay ahayd oo bahalkan isku dara muxuu aha bariidkaiyo baastada markay isku daraan magaciis muxuu ahaa federationka aada isku darayso ee adduunyada ku siinayso iyadaa kaa cunaysa marka dambana qabriga markii lagu geliyo ibaray kaa dhigaysaa waxaa kaa soo haray mataqaan laf yar oo la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa cadbu danab baa luqada carabiga lagu yidhahdaa soomaalidu waxay dhahdaa dabadhilis bay dhahdaa dabada meesha ku dhamaatay halkaasay ku jirtaa laftaas ma dhamaato soomaalida ninkay ka yaabaan oo daqooba oo aan dhammaanaynin oo shaqo badan dabadhilis way yidhahdaan laf laftaasay <laughs> ku matelayaan dabadhilis way yidhahdaa ninkay ka yaabaan marka laftaasaa kaa soo harayso haddii waxay ku siiso iyadaa kaa cunayso watudcimuka acaama cuntay adduunye ku siin adduunya laga warramay dhegeysa watudcimuka acaama buskeeti isasaar federation keliya waxay kaa dhalgelaysaa wa can qariibin mar dhowna kol dhowna satadcamu waxay cunaysaa minka xaggaaga maa fiiha dacimta wixii aad ka cuntay mar dhow iyadaa kaa cunayso salad waxaad tagtaan dadkii aad duugteen sanadii hore sawar doonaba god iskaaga bal lafaad ugu tegaysaa wax alla waxay ku cunto siisay sabantka beriya ugu horaysa kaa dhamaysanaysa ciidda wey waa adduunyadii wey eberay kaa dhigaysaa marka cuntadeeda ha isku badinin hadda way kaa ceshanaysaahe wax badan ha isku cunto marka adduunya kaas wey wax ka xaasiisan adduunye ma leh xataa cuntaday ku siiso way kaa cunaysaa kawar marka adduunyada noocaasa inaad isku wareeriso oo waktigaaga ku dhumiso maba ahaba mar haddaad ka labisata ka waran kala nooca adduunyada moodadii soo baxday waa isku taabs bidlo keliya aada labisato dharkaad ka labisato waa ka qaawanaanaysaa haddaad dhar ilaahay daacadiisa aadan labisanin wa tacraa waad qaawanaan in labista biha adduunyada haddaad kaga labisato siyaaban ar aan ilaahay lagu caabudaynin oo kala nooca haddaad ka labisato waad qaawanaanaysaa wa tugsaa waa lagu huwin dhar baa lagu siinayaa in malaabisahaa markaad dharkeeda salacta iska siibto dhar adduunya haddaad iska siibto maalinta qiyaama ilahay baa dhar kuu labisaayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninka ugu horeeya oo dhar la siinayo dadkoo wada qaawan maalinta qiyaamo nabilaahi ibraahim wey calayhi salaam sababtu waa maxay ilaahay dartiisa loo qaawiyey ka lagu tuurayo ilaahay dartiisa loo qaawiyey ilaahay baa ugu abaalguday ninkii ugu horeeyey khalaa'iqda oo dhan oo qaawan nabiyllahi ibraahim baa dhar la siinay awalu man yugsaa yawma alqiyaama ibraahiima calayhi salaam ibraahim baa loo labisaya dhar maxaa yeelay dhar aakhiruu labisay dhar adduunya ma labisanin marka dhar adduunya waxaa taaga filan wax yar aanan ku dhibin dadkana aan dhaqid ku dhibin adigana aan culays kugu dhibin hal joog haddaad qabto joog kaloo kuu dhaqan ha kuu yaalo bas kan intau biyaha kugu jiro kanaad ku labisan tahay isbuucii maxaa kugu filan hal hal kamiisaa kugu filan iyo hal macawiisaa kugu filan isbuuci maalinka jimcahan halka kale ku yaalay la soo baxa bas lama ogola maalinkii laba goor inaad shanlaysato rasuulka ilaahay baad yidhi mamnuuc way inaad shanlo jeebka ku wadato maxaad ka dhisaysaa mar dhowga qabrigaa lagu wada mamnuuc wey laba goor in la shanlayso daba maqla rasuulkaad yidhi calayhi salaatu wasalaam annagu dad aakhiraana dad adduunya mani ma fahamt shaarka feerada hayga jabay un kuleey feeradan hadday jabto maxay macno ku fadhidaa ma feeradaa sharaf ku leedahay adiga kumali waxaad sharaf ku leedahay ilahay cabsidiisa shaarka ugu xun haddaad wadato ood alla ka baqdo oo ilaahay ku xihan tahay dadku waa ku jecelyihin marka waa inaan ogaanaa adduunyada dhar lagagalama dhar xaraga ah ha ka raadinin aakhirad labisigeeda ku dadaal watacraa in labista biha tiyaaban waad ka qaawanaan doonaysaa waad ka qaawanaanaysaa haddaad dhar labisato watuksaa in malaabisahaa qalacta waa lagu dharsiinayaa haddaad malaabiska adduunyada aada iska siibto wa tashhadu waxaad ka qayb gashaa kulla yawmin maalin walbo dafna khillin wadaay aaskiisaad ka qayb gashaa nimaad wadaay aheedeen saaxiib aada ahaydeen duubtiisaad ka qayb gashaa maalin walbaba kaannaka waxaabaad la mid tahay adiguna laa turaadu inaan lagula doonaynin limaa shahidta waxaan aada xaadirayso dadkaan aada duugayso adiga inaan lagula rabin baaaadan u malaysaaba saad u dhaqmayso sida dadkaan aada u duugtaana lagu duugi doona maalin walba telefoona lagu soo dira ninkii hebelaa mataqaanay haa oo cimaamada gaduudan wadan jiray haa waa dhintay yaa lagu leeyay waayahay aada leeda telefoon kale ku kale adaaba raacayaba maalinka dambe adiga waa ininka la sheegayo hmm, maalinka dambe ninka la sheegayo ee adduunka dhan warkiisa galay ee naxas ka saaran adiga wey marka waxaad ogaataa qof geeridii markii laguu soo sheego adigana kuwa dhintay isku tiri kuwa dhintay isku tiri saaxiib baad maalin walba soo duugaysaa saaxiibkaan aada duugaysid wixii ku dhacay adigana waa kugu dhacayaane wa tashhadu kulla yawmin maalin walba waxaad ka qayb gashaa dafna khillin saaxiib aad ah, duugaysaad ka qayb gashaa kaannaka waxaad la moodaa adiguna laa turaadu limaa shahidta waxa aad ka qayb gashay inaanba lagula doonayn qaabkeedaad leedahay walam tukhlaq laguma abuurin litacmurahaa adduunya inaad camirto laguma abuurin guriga ka dhigato degto camirto arrinkaa laguma abuurin walaakin litacburahaa waxaase lagu abuuray litacburahaa inaad ka tallawdo inaad ka gudubto ayaa lagu abuuray oo maxaad oo noqoto nin safara oo soconaya ee fajid waxaad ku dadaashaa limaa khuliqta wixii lagu abuuray adduunya inaad camirto oo ka guryo dhisto oo degto oo aada jeclaato laguma abuurine inaad ka inaad tallawdo oo sahay ka qaadato oo sahaydaas aada aakhire la aado ayaa lagugu abuuray siduu yidhi cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhu xadiidkii uu bukhaari warinaya sheegaysa nebigaa garabka iga qabtay buu yidhi akhada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam biminkibaya labadayda garab buu qabtay bui faqaala kun fi dunya kaannaka qariibun aw caabir sabiil adduunya waxaad ku ahaataa nin qariiba ah oo beledkiisa joogi muxuu sameeya hadda marka dadka xajka aala weydiiya markay xajka soo dhamaystaan hadda tukaan gala kan kasoo gala kan maxaa yeele waa safar goortuu soo buuxina waa markay meel isugu yimaadaan hadi ma soo dhamaysatay waxmaa ku haray a beri dukaankaasaan rabaa ina wax kasoo iibiyo marka dambana boosaba waxuu soo saaranaya diyaaradda ilan beledka beledkiisii maa ma arrin buu u tegey xaj bay ahayd markuu dhammaaday alaab galashow bilaabay adduunyadana saasaad ku tahay dhul aan dhulkaaga ahayn wey haddaan aabbaheen aadam uu geedka cuni lahayn adduunka maba noola soo dejiyenba markii aabbaheen aadam uu ilaahay qadaray inuu geedka cuno ayaa la yidhi qulna hbituu bacdukum libacdin caduw walakum fi lardi mustaqarun wamataacun ilaahay dhulkaa noola soo dejiyey gurigeenna runta ay asalka intee waaye daarta aakhira wey meeshaa marka qariibaad ku tahay hayda ka aruuso aw caabiri sabiilin nin safaraad la mid tahay nin uu safaro waji goynayo musaafira baabuurka waa arag dhobliyaa loo socdaa laleeya jilib marka ma gurigo ka dhisaa nin dhoblay u socdo safarka baabuurka mula ikaadiy carisha inta ka dhisanaya maya baabuurka dhan wuxuu u istaagaaba in jilib wax laga cuno saliin xoogaa qada iyo biyo in laga cabo garawalka iyo kulli waa waa la qahay hala socdaa laleeya caabiri sabiil ba meeshaad ku socoto waa maxay waa meeshii aad aad ku dhammaan lahayd daarta aakhiro w cabdullaahi bni cumar marka wuxuu dhihi jiray isagoo arrinkaasi aad iyo aad ugu saaturay idaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa idaa amsayta falaa tantadir isabax haddaad subaxaysato galabaa sugin haddaad galabaysato hadda waa soo galabaysanay beri subaxa sugin marka beri subax waaga kuu beriyo ha sugin maar hadday sidaas tahay waktigaaga ka faa'iidayso waxaad yeeshaa caafimaadka intaad qabto jiradaada ka qaado intaad caafimaad qabto dadaal dhimashada intaa la gaarina nolosha intaad aada nooshahay dadaal oo cibaado ilaahay ku dadaal wa in hudumta haddii adduunyada la dumiyo fazidhaa anta adiga waxaad u kordhisaa hadman dumin u kordhi haddiiba la dumiyo adduunya laga guuro oo laga qaxayo ha isku shidayn dhankaaga ka dumi adiga waxasin waxaad ilaalsataa waxasin ilaalso amra diinika diintaada arinkeeda ilaalso mastadacta intaad awoodo haddii adduunye iyo diintaada ay noqoto adduunyadaada ka tag diintaada ilaalso waxaa la yidhi musiiba hadday dhacdo maalkaagaa lagu difaaca hadday maalka soo dhaaftay soo cunto musiibadii naftaadaa lagu difaaca diintaadaa laga reebta waxa aada ilaalsanaysa waa amra diinika wey ama adduunyada ha iska baaba'do laakiin diinta hadday musiibo kaa gasho khalaas wey wuxuuna nebigu ku ducaysan jiray inuusan musiibadiisa ilaahay diintiisa uusan ka dhigin wixii kale musiibaha ku dhacdo naagtu hadday kaa dhimato cid kalead iska aroosi ole maa kalaad qaadanaysa cunug hadduu kaa dhinto saddexaasaad leedoo mid kala cunug ku dhalayso midka imaana laakiin diinta hadday ku dhaafo eber weyn nimaa shaacir ahaa oo soomaaliya ayaa ka warramay wuxuu yidhi geelow aada u jeclaa geelow u jabiyey wuxuu yidhi geerida haween guud la fashiyo gursi laga qaadiso geerida haween haween markay dhimato guudka waa timaha wey timahaanba ba shanlaysana u yidhi aroosaan ba ka qaadayba dhimashadeed boosayba iga cariirinaysayba geeridaa haween guud la fiishiyo guudkii laga qaadiyo geelidaadana geelkii wey gaawo maran iyo gaajo laga qaadiyo run wey geel hadduu kaa dhimo geel uu kaa tago gaajaa kugu dhacayso geeridaydana ay wey geelaydii wey guryo iyo gablan laga qaadiyo eber waaye marka adduunya waxa weeye geel hadduu kaa dhinto naag hadday kaa dhimato wax kale hataa waad ka helaysaa laakiin diinta ilaali diintayay ku dhaafi ku mindidayada ayb walaa taxzan ha ka murugoonin calaa maa faata minha adduunya wixii kuwa kaa dhaafay adduunya wixii ku dhaafay yayna ku murjinin way ka imaan doontaa idaa maa anta goortaad adigu fii ukhraaka aakhiradaada fustaad u liibaanto markaataad aakhiradaada u liibaanto adduunyo waxay kaala tagtay yayna ku murjinin adduunyo waxay kaala tagtay waa wax awalba dhammaan lahaa laakiin aakhiradaada inaad u liibaanto ku dadaal dabacada ilaahay ku dadaal falaa taxzan calaa maa faata minha waxay adduunye kaa dhaafo ha ka murugooninoo idaa maa anta fii ukhraaka fusta markaad aakhiradaada adiga u liibaanto adduunye ku saabtay xabadkaana aynan hallaynin falaysa binaaficin ku anfici maayo waxba kuu tari maayo maa nilta minha waxaad adduunye ka hesho abuur iyo guri iyo inta wax walba ka hel waxaad adduunye ka hesho waxba kaama anfacayo min alfani falaysa binaaficin waxba kaama anfacayo maa nilta minha wixii aad ka hesho min alfaani gaarta dhammaanayso ida albaaqii goorta aakhirada xurinta lagaa xarimo midii baaqigeed haddii lagaa xarimo middaan dhammaanaysa waxaad ka hesho waxba kugu tari maayo adduunya waxaad ka heshaay waxay kaa anfacaysa male haddii aakhiro lagaa xarimo ninka khasaaray waa ninka aakhiro guri ka waayey meeluu ka dega ka waayey ama ninkii adduunya guri ka waayey ma khasaarin guri laga qaxyaa tatiib iska degaysaa waa ku dhahayo guriga waa ka cararay abood yuusan iga gelin guriga iisii ilaali guriga dhammaa ee balaadka ahaa ee qolalka badnaa tatiib daayar baad ugu baashaalaysaa markuu kula soo hadlana waxaa leedahay warniyow aboorkii ayaantan waa ku dadaalaye ogaa bal aan kusii ilaaliya iisoo diaad leedahay gurigiina waa dhex degantay ka wallaahi niyo waa ku dadaalo le boqol boqol dollarna dahabshiil ka qaad guri adduunye waa ka aaway dadkii gubta guryihii dhisay aaway intay ka baxeen meelay ku noolyihiin waaga ma soo aragteen ti tiida wax taga ma leedihi masaayaantaa ma soo fiirinina ya dadkii bilooyinkaan lahaa wey akhire intaan la gaarin baa ilaahay ka xarimay maxaa yeele daacada ilaahay ku dadaali waayeen diinka ilaahay u jihaadi waayeen ilaahay rasuulkiisa ay uhiilin waayeen bilo weyn uu lahaa caaw wuxuu kaga jiraa guri hadduu saan istaago isagii niisuula ila qaada ay qaadi karaan oo dhexda uga jira <laughs> biloweyna waa ka cararay marka qur-aankii soo maaha kam tarakuu min jannaatin wacuyuun wa zuruucin wa maqaamin kariim wanacmatin kanuu fiiha faakihiin kadalika waawratnaaha qawman aakhirin igaaraha iska degan waa la dhexal ka waran igaaraada iska deganoo lacagna loogu daraa waardiye waaye alaleey guriga aboorka ka ilaali subaxdii ujiida ugu tegay waa soo booqana gurigii ka waran isaan ugu dadaala haddaad ogaalkeeda ayay gabadhii america joogtay kontaray kuusoo wadaa si kalena boqolay kuusoo dir guri addunya gurigaas wey maxaa kugu wareeriye marka guri aakhira dhisa marka guri aakhira ninka degala qaxi maayo guri aakhira lagama qabo hayaantii caydiid dhintay aw dhintay waa oo dhinaca waqooyiga deganiyada loo sheegay hadalcali sheegi war warba qabtaa maya odagii cididaa waa dhintay markaas ohin wabaxaa kugu dhacay abootadey u cabsaa aakhir hadduu tahay inuu kaxiyay jiri ka cabsaa jir abootadayan la oynaya jir qaxa uu ku samayn doono waxay umalaysaa adduunka wallaahi aakhiro inaan laisqaxinaynin nin kastoo taga mujrim kast nin walboo taga aakhiro maraxin kara dadka marka waxa weeye meelaan laga kaxaynin wey guri adduunyo unbaa lagaga qaca guri aakhira dhiso guri aakhira dhiso mar haddii guri aakhira aada dhisato guri adduunya waxba kaalama maqna falaysa binaaficin waxba kuguma anfacayo maa nilta minhaa wixii aad ka hesho min alfaani daarta dhammaanayso sida albaaqi xorinta haddii daarta dambe oo baaqiga ah laga xarimo walaa tadxak hala qoslin maca asufahaa'i kuwa caqlagaabka ah yowman maalina kuwa fadhi kudhiinka fadhiya maarag oo dhanlaawayaasha oo un sheeko qosol le raba in laga sheekeeyo un kuwaas hala qoslin kuwa aan danta lahayn sufahada ah fa inaka adiga sawfa tabkii waa oyn doontaa in daxigta haddaad dunyada ku qosasho haddaad dunyada qosol ku dhamayso oo hina kaaga dambayso aakhiro waa oynaysaa ilaahay wuxuu yidhi falyadxakuu qaliila walyabkuu kaiira jazaan bima kaanuu yaqsimuun wax yar wey adduunyada qosolkeeda wax badanaad oyn doontaan buu ilaahay marka daartaan daartii lagu qosleeya ma dadka sufahada ana caqli gaabka weligaa hala fadhiisan nin fadhi kujirir bartayna nin dhintay wey waktigaaga oo dhan waa inuu qiimo leeyahay waa inuu xisaabsan yahay waa inaad cibaado ilaahay iyo dantaada adduunye aad haysato marna cibaado ku jir marna dantaada adduunye qabso dantaada adduunye markaa qabsanayso cibaado ilahay aguma ogola marka waman laka maxaa kaaga ahaaday bisuruuri xaggee kaaga ahaaday wa anta rahnun adigoo rahn rahmad ah naftaadaaba rahmanay rahmadda waa taqaan adiga naftaada rahan bay ku jirtaahe intee farax kaaga ahaaday wamaa tadrii ma ogid atufdaa ma lagu furan doonaa am quliqata mase waa lagu xirxiri doonaa sabtaadii baaba rahmanba rahmada waxaa la yidhaahdaa nimaad dayn ka rabtaa lacag waad rabtaa inaad ka daynsato wuxuu ku yidhi aniga lacagta inaad iisoo celinaysid ma oge waxaad samaysaa saacaddaada dhiginta ama mobiil telefonkaaga dhig mobilkaa lagaa hayaa marka mobilkina waa rabta mobile telefonkan goormuu soo noqona markaad lacagtii geysa markaasaad mobilkaaga qaad waa lagaa hayaa marka adaa lagugu dabaaya markaad iska baxdoo lagu waayo mobilkaa waxaa laloogaya ninka oo lacagtaad qaadatay uga fiican naftaada marka way rahman tahay kullu nafsin bima kasabat rahiin naftaada rahmay ku jirtaa waxaa lagaa rabaa inaad soo suuratay maxaad geenaysaa marka camal saalixaad geenaysa naftaad furanaysaa marka in naftaada aad furan doontid iyo in lagu xirxiri doono naar lagu geyn doono warba uma haysidba ee walaa tadxak hala qoslin maca asufahaa'i dadka caqligaabka ah yowman maalinna hala qoslin hala fariisanin fa inaka adigu sawfa tabkii waad ilmayn doontaa dibban baad u oyn doontaa in daxigta haddaa dunyada ku qosasho qosolkaaga hadda u bato oo kaaga dambaynayso waman laka bisuruuri farxad xaggay kaga ahaatay wa anta rahnun adoo rahmad ah wamaa tadrii mana ogin atufdaa ma ma lagu furayaa oo maka lagaa furayaa rahmadan oo maka soo baxaysa ama uliqta mase waa lagugu xirxirayaa labada ma kala garanaysid wasal waxaad weydiisataa min rabbika rabbiga atawfiiqa inuu khayrka ku waafajiyo fiiha adduunyada dhexdeeda wa u baraxtir fi su'aali baryadana idaa sacalta markaad wax weydiisanayso markaad rabbiga wax weydiisanaysana baryada u khaalis yeel waxaad kaloo rabbigaa weydiisataa tawfiiq inuu ku waafajiyo wamaa tawfiiqii ilaa billaahi calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib tawfiiqda ilaahay baa bixiyo tawfiiq weydiisa inuu ku waafajiyo adduunye markaad rabto alla inaad wax weydiisato laba shay weydiiso keliya wasalu llaha alcafwa walcaafiya ilaahay inuu ku cafiyo dembiga kuu dhaafo oo kuu naxariiso weydiiso caafimaadna inuu ku siiyo weydiiso wax kaa hadlaysan male marka waxba kaama hadlaysan markaad rabbiga wax weydiisanaysana su-aasha u khaalis cid kale ha ku lamaaninin waidaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin billah haddaad wax weydiisanayso alla keligii wax weydiiso markaad kaalmo rabtana ilahay keliya ka kaalmo dalab lama ogola ilaahay keyrkii in wax la weydiisto waxaan kaloo la ogolayn ilaahay keyrkii in loo xoolo qalo dadka ilaahay uu keyrkii u xoolo qalaa waa mushrikiin cidda subax walbaba midab dhasha ee qoraxda meeshay ka soo baxday u jeedisaa idaa waa mushrikiin wey mucaamalat lmushrikiin baa lagula dhaqmayaa inta qashay inta qabaqaabisa inta neefkaaga ku faracsan inta dhehaysa ciddaa ku baraartay oo ku baratay kulli mushrikiin wey dabxu ligayr illaahi wey waxaa ka badbaaday ninka balaa'a ka qaatay mushrikiintaas maxaa yeelay qawrucu ilaahay baa lagu caabudaa lacana allahu man dabaxa ligayr illah ilaahay keyrkii ciddii wuxuu qawracdan calada allah ku dhacda salaada iyo qawrucu waa isku mid qul ina salaatii wa nusukii fasalli lirabbika wanhar lirabbika ajir marka waxaa laga rabaa ducaau lmas'ala wa ducaaء lcibaada labadaba ilahay in loo qaalis yeelo baryadana loo qaalis yeelo cibaadada kale ee qawrac ka mid yahayna loo qaalis yeelo isilaali marka maanta shirkigu waa batay mushrikiinta iyo ahlu tawxiidka mushrikiintaa badan oo ku labalaabmaya wax tawxiid raba waa yaryahay ilaahay hana badbaadiyo tawxiid hala barta lagu dadaalo wanaadi ida sajadta lahu اctiraafan bima naadaahu dunuun bnu matta wanaadi rabbigaa u dhawaaq idaa sajadta lahu markaad u sujuuddo ictiraafan xaqahu xaqiisa u itiraafay adoo xaqa iyo dushaada ku leeyahay u ictiraafsan rabbigaa u dhawaaq bima naadaahu waxaad ugu dhawaaqdaa bimaa shaygii ugu dhawaaq naadaahu uu ugu yeedhay dunnuuni nabiyullaahi yuunis ibnu matta ina mata aha sidii uu ilaahay ku baryey uu u ictiraafay dembigiisa sidaasoo kale u ictiraaf ducaduu ilaahay ku baryeyna ku bari oo muxuu ilaahay ku baryey laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin laa ilaaha ilaa anta laa macbuuda bixaqin ilaa ant mid xaq lagu caabuday ma jiro adiga mooyaane subxaanaka amaanoo dhadar ka nasahan tahay inii kuntu min aalimiin ictiraafan dambigiisu ictiraafay anigu aalimiintaan ka mid ah ummaddii loo diro uu isaga tegay aalimiintaan ka mid ah markaad rabbiga aada u sujuudsan tahay oo aad aada baryayso dembigaaga horta u ictiraaf inii kuntu min aalimiin ilaahu aalimiintaan ka mid ahay waa ilaahayo xumaan waa ka nasahan tahay keligaabaa xaq lagugu caabuda ilah arankayga iyo alli meel kale haddaad aado iska ilaali albaabka laha garaacin ilahay albaabkiisa garaac wanaadi idaa sajadta lahu ictiraafan alle u dhawaaq markaad u sujuuddo adoo ictiraafsan bimaa naadaahu waxaad ugu dhawaaqdaa wuxuu ugu yeedhay dunnuuni ibni mataa nabillaahi yunuusina mataa ahaa aa ugu dhawaaq walaazim baabahu albaabkiisa laazim qarcan qaraacid ku laazimo aada u qaraac albaabka alle baryada ku bari weyn walaazim baabahu albaabkiisa laazim qarcan qaraacid ku laazimo qaraacidda ka bari casaahu alla wuxuu mudan yahay sayafsaxu inuu furo baabahu laka albaabkiisa adiga inuu kaa furo ila albaabka markaad garaaca ka bariso in lagaa furuu mudan yahay in qaraacka markaad qaraacdo markaad guri timaado ood garaacdo ola dhaafaha ka furina ad ku celceliso kobkobkobkobkobkob marka dambe waxaa leeyahy mar waabana wareeriye bal hal mar ha laga furo xaalkiisa hala ogaado alla albaabkiisa markaad istaagto oo baryada ku badiso wuxuu mudan yahay mar un inuu baryadan kaa aqbalo ha ka daalin baryada alleh addoonkiisi baa tahay baryada ku badi marka inuu kaa aqbalo ayuu alla mudan yahay subxaanه wlaazim baabahu qarcan casaahu sayaftaxu baabahu laka in qaracta inuu kaa furu mudan yahay waakir dikrahu fi اlardi da'aban waakir waxaad badisaa dikrahu xuskiisa badi fi اlardi dhulka dhexdiisa da'aban dawaaman adigoo daa'imaya xuska alla badi oo daa'im oo haka daalin litudkara si adigana lagugu xuso bisamaai samada dhexdeeda idaa dakarta markaad alla xusto adigu haddaad ilaahay xustiisa dhulka ku badiso ilaahay samaduu kugu xusaya haddaad dad dhexdiisa aada ku xusto markaa dadka khayr badan buu kugu xusaya oo malaa'iga marka ilaahay inuu ku xusuusto uu ku barto uu ku wanaajiyo haddaad rabto alla dikrigiisa bari wa aksir dikrahu fi lardi dikriga alla waxaa dhulka dhexdiisa ku badi da'aban adigoo daa'imaya litudkara fi samaa'i si samada lagaaga xuso adiguna idaa dakarta markaad alla xusto oo adigana dikriga ilaahay ilaahay uu ku weyneeyo oo malaa'igtiisa uu kugu ammaano walaa taqul isiba fiihi imtihaanu wafakir kam saqiilin qad dafanta walaa taqul ha odhanin asibaa ilmanimadu fiihi dhexdeeda waxaa ahaaday imtihaanun kaatiima ahaatay wiil yar baanahay ma dhimanaayo weliba intaa waxaa ii dhiman era ma iga soo bixin ma weynaanin hadhihin malaka moodka siduu odaga u yaqaana inuu u dilo ilmahana waa u yaqaana labada shaqo waa yaqaanaayo fakam fakir waxaad ka fakartaa kam takiirin imise ilmaad yar yar ah kad dafanta aad soo duugtay ka waranba imise cunub oo markaas dhashay ama yar ama saddex sano jiro aad soo duugtisa sooma badna yaa diray kaas marka markaad leeda aniga waa lay kaadina walax ii dhima maya ilmanimo iyo weynan iyo kulli intaba dhimashada waa loo simaya ku dadaal marka daacada ilaahay ha odhan marka markaa yar tahay waa lay walaa taqul isiba fiihi imtihaalu ha odhanin ilmanimada dhexdeeda waxaa ahaaday kaadsiimo iyo dib u fakir kam sagiirin qad dafanta waxaad ka fakartaa imise ilmo ayaad adiga soo duugtay waqul waxaad tidhaahdaa sheekii baa isku jawaabayay intaasoo dhan intagaa soo hadlaayay wiilkii baa hadda jawaab bixinayo oo odayga u jawaabayo marka wuxuu leeyahy xaq baad u leedahay adigana waxaad igu dhahdaa sidan igu dheh isagaa u hadlaayo waqul waxaad tidhaahdaa yaa naasixii bal anta adiga awlaa mudan binusxika nasiixadaada low bificlika haddii ficilkaaga qad nadarta aad fiirin lahayd adigaabaa mudan u leeyahay aniga waxaad ii sheegayso ahay low bicaqlika haddii caqligaaga qad nadarta aad fiirin lahayd caqligaaga haddaad dib ugu laaban lahayd ood fiirin lahayd adigaaba iga mudanba nasiixada inaad qaadatid waa saas oo waxaa la rabaa nasiixada aada sheegayso ninka ugu horeynaya ku camalfalay inaad noqoto waqul yaa naasixi waxaad tidhaahdaa midka ii naseexaynayow bal anta awlaa adaa ku mudan binusxika nasiixadaada low bicaqlika haddaad caqligaaga qad nadarta aada fiirin lahayd tuqaicunii miigu gogoynaysaa cala tafriidi gaboobfal lowman canaan inaan inaan gabood falay gaboodfalku waxa weeye inaan waajibkayga ka gaabiyey maad igu canaananaysaa wabitafriidi adigana gaabin baad dahraka waktigaagii qad khatacta kusoo dhammaysatay adiga odaya ayaaba cimrigaagii aada gaboodfal iyo gaabin iyo kusoo dhammaysatay anoo wiil yar ah miyaad igu canaananaysaa tuqaicunii cala tafriidi ma waxaad igu googoynaysaa inaan gabood falay oo gaabiyey lowman canaan aad i canaananayso wabitafriidi gaabin aad adigu gaabisay dahraka cimrigaaga oo dhan qad qadactad kusoo dhamaysatay wa fii sakari yaraantayda miyaad tukhawifunii igu cabsiinaysaa almanaaya geeli anoo wiil yar ah miyaad geeli igu cabsiinaysaa wamaa tadrii maba ogid bixaalika xaalkaaga xaytu sheegta gooraadba waayeel noqota adig adigii waayeelka ahaa xaalkaaga warba umaytide timihaaga ay wada ciroobeen oo odaya anigaad geeri igu cabsiinaya adiga waa yeelkaana geeri kama cabsanaysid miyaad waa run ninka weyn baa mudan inuu geerida ka cabsado saasuu marka wiilkii kula doodayo wuxuu yidhi wafii sixiri wafii siqarii tukawifni lmanaaya yaraantayda miyaad geeri igu cabsiin wamaa tadrii bixaalika xaydu shikta xaalkaaga ma ogid meel aabad duqowdayba warba iskuma haysid wa kuntu waxaabad ahayd maca sibaa markaad ilmaha ahayd baad ahdaa sabiilan aada waddada ku toosnayd markaadba ilmaha ahayd ayaabad fiicneed aabbow oo waddada ku toosnayd famaa laka maxaa kugu dhacay bacda shaybika markaad duqowday qadna nakad baad gadalgadaal ugu socotay markaabad yarayd baad aabbow daacada ilaahay ku dadaali jirtay hadda maxaa kugu dhacay markaad duqowday baad gadaalgadaal u soconaysaa sheekhaa naftiisa ku canaananaya arrintaa tawaabac wey gabadhah buu yidhi aabow markaad yarayd baaba daacada ilaahay ku fiicnayde haddood weynaatay baabad gadaal gadaal u soconaysaa waa run qofku markuu sii weynaadaba waxaa la rabaa daacada ilaahay inuu ku dadaalo oo xagga alle u bato waa la is uruuriyaa markaad weynaato wixii aada yaraanta ku samayn jirtay waa la iska ilaaliyaa وها أنا وها أنا أنiga waykanu lam akud maanan dabaalan baxra alkhaطaayaa bad dambi bad dembi ah maanan dabaalan dembiye badan ma aanan gelin wey bad dembi ah ma aanan dabaalan kamaa qad kudtuhu saad adigu u dabaalatay xataa karikta ilaa aada ku qarqoontay ilaa aad ku tiimbatay dunuubtii baa saad u dhex gashay ayaadba ku batay anigu sawiin yar baan ahayo bad dembiyaala maanan gelin dembi badan igama dhicin ma gaarin laakiin adigu dunuubtaadi inta badatay ayaa sidii badii oo kale ugu tiimatay buu leeyahay ayib wahaa ana aniga way kano lam akud maanan bax dabaalan baxra alkhataayaa bad dembiyaala maanan gelin kamaa qad saad u dabaalatay adigu xataa qarikta ilaa aad ku qarqoontay oo aada dhex gashay walam ansha soo saas kuma xigin ya walam ashrib maanan cabin xumayan qamri maanan cabin xumaya qamri maanan cabin ummi dafrin ee ummi dafr la yidhaahdo magaceeda ummi dafr loo yaqaano qamrigaas maanan cabin wa anta sharibtahaa adigana waad cabtay xataa sakirta ilaa ad ku sarfaantay aniga wiil yaraan ahay kamri xataa maanan cabin adigu kamri baad soo cabtay waad sarqaantay adduunyaad dhex gashay rabbow see weeye uu leeyahy adaaba lagaa rabaa dacad ilahay nafku dadaasho qaar baa culummada waxay ku fasireen xumaya uma dafrin adduunyay ku fasireen oo waxay yidhaahdeen xumaya kamri waa la yidhi jafrina nasni weeye kamri uraayo ma aanan cabin wa minhu qiila addunyaa umma dafrin adduunyo oo kamri oo kale a ah ma aanan dhex gelin anigu maanan cabin wa anta sharibtahaa adiguna waad cabtay xataa sakarta ilaa turqaantay walam axlul maanan degin biwaadin tog maanan degin fiihi dulmun dhexdiisa dulmi yahay wiil yar baan ag meel dadka lagu dulmiyo oo fasaada ma aanan tegin anigu wa anta xalalta fiihi adigana waa dhex degtay wanhamalta waana isku ilowday inta dhex degtay meel dulmi lagu samaynayo ayaadba naftaada ku ilowday aniguse wiil yar baan ahay dulmi maanan soo marin marka nasiixadaadaa iga mudan adiga qaada horta nasiixada ayib walam ansha maanan korin bicasrin wakti maanan korin fiihi nafcun uu nafci yaalo wakti culimo joogtay oo diinta la faafinaayo aniga ma aanan soo korin wa anta nasha'ta fiihi adigu waad ku dhex kortay waktigaas wama intafacta manaadan ku intifaacin ka waran buu leey wakti ay culimo joogtay oo diinka la akrinaayo aniga maan soo gaarin waase waktigayga waa ujeeda aabow wax cilmi rababa male adigaste wakti waxaad joogtay culuma ay joogto mana adan ku sheekha naftiisu ka waramaya u tabaarucaya ilaa hadda idinka waktiga aada joogtaan wakti fiican wey wakti waxaa jiray soomaaliya waxaa jirtay wakti wax tawxiid akrinaya inan jirin ninka ugu roonaa safiinisalaad loo akrin jiray saas oo mase ma soo gaarin idinka safiinasalaada la akrin jiray safiinada ninka yaqaana sheekh xariira wey bunkiisii cambudiisi waa iskor saaran tahay markas kabacdi safiinada marka ninka ka tallaabo ee dadaala abu abushujaaca uu tallaabi jiray haddana waxaa laga yaabaa raadi yaaba inaad abushujaac ka dhegaysatid halkaana aad tawxiid ka dhegaysatid halkaana aad safiina iyo iyo iyo iyo ka dhegaysatid kitaab aqraaqabtaa lagu akrina makas marka maanta wakti fiicanaad soo gaartay oo cilmiga loo baahan yahay makas wadaad dhan oo sheekh ahaa oo tuulo tegey oo ka warrama farba aanan aqoonin dadkuna sheekh u yaqaanin oo dugsi oodanayo oo dugsigu wuxuu ku oodanayaa xataa qur-aanka ma kicin karo kitaab qur-aan isagoo wataa la arkay keliya saarigii dambe waxaa sheekhow waaba waaba lasaysaaye <laughs> alayhim see loo qoraada alayhim alayhim see loo qoraa maba yaqaanba sheikhu markaasuu i alayhim ha iska daayo meeshaan oga imid baa looga muransanaa kulligeed ba laskuma waafaqinayo saad hadda ugu bur <laughs> ya saad hadda ugu buransantihiin calayhim loogu murmuy gaalkeeda dhib buu ninka cayn markau qoro laam qoro haddana waa noqona gadaal u noqona marka mahanka imid baa looga murunsanaaye alihii mulkeeda ka bixiyey in la ogaado diida inuu farka aqoonin sheekha waa ka waran ninkaas maalintaas soo martay oo beleddan sheekh u yahay magas anta culamaa meel walba joogto cilmigaa la faafinaya wax wabarta wax bartaa la la-ay wax waxbarto oo culamo u yimaado ayaa la la-ay marka wakti fiican aad joogtiin walam walam ansha bicasrin fiihi nafcun فيه نفع ولم أنشأ maanan korin bcasrin casri fiihi dhexdiisa nafcun uu ahaaday wa anta nashacta fiihi adugu waad kortay wama ntafacta mana aadan ku intifaacin laqad saaxabta waxaad la saaxiibtay aabbow aclaaman kibaaran culamo waaweyn walam araka mana arkayo ikhtadayta inaad ku dayatay liman saaxiibta raggaad la saaxiibtay inaad dariiqoodii qaaday uma jeediye rag badan baad la saaxiibtay oo culamo dariiqoodiina ma qaadin hada wsala allahu cala nabiyina maxamed